afar boqol iyo laba iyo afartan jir nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam waxaa noo gabagaboobay kitaabkii aruqba ayaa noo gabagaboobay caawan halkan waxaan ka bilaabaynaa insha allah tabaaraka wa tacala kitaab aanan ka fogeyn kitaab aruqba oo ah kitaab alcumra tamaam tamaam eh, kitaab alcumra ayaan insha allahu tacala halkan ka bilaabaynaa ilmaha kora ama si jazakum khayran ama meel kala geeya kitaabu اlcumra cumrisiin ayuu kitaabkan u kitaab yahay qofka inaad tidhaahdo ama la yidhaahdo shaygan inta aad nooshahay aad ku dhaqmaysaa ama guri ha noqdo ama manfaco kale oo sugan ha noqoto intaad nooshahay ayaad leedahay haddii la yidhaahdo waxay la too tahay ruqbadi oo qofka la dhihi jiray waxaa weeyaan haddii aan hortaa dhintana xoolaha adaa iskale haddii aad hortay dhimatana xoolahan waxaa weeyaan aniga iisoo laabanayaan oo xukunkeedii u noqday in xoolaha la socodsiinaya oo qofkii la sugid siiyey oo xoolaha lagu wareejiyey isaga iyo dhexal cidda dhexlaysa inay leedahan soo marnay cumradana waa saasoo iyadana qofku wuxuu leeyahay daartan iyo gurigan inta aad nooshahay ku dhaqan adaa iskale saasuu leeyahay haddii markuu saa yidhaahdo iyadana khalaas ninka way ka wareegtay way ka wareegtay weliba hadduu ku sii daro adiga iyo walicaqibika acmartuka walicaqibika iyo ciribtaada intii adiga ku dhexli lahayd aan muxuu ahaa cumri siiyey hadduu yidhaahdo waaba ka sii fiican masaladan waa masalo khilaafi ah laakiin sida raajix waxaa weeyaan cumraha iyo ruqbada labadaba ama raqbada ruqbaga waa isku nooco kalama duuna Ah, taqriiba waa isku xugun ayay qaadanayaan weyaan wallahu aclam baabka koobaad xadiis saddex kun todoba boqol labaatanaad waa xadiis saxiixa qaala limaam ah, caawa taqriiban axaadiista noo imaan doonta dhammaantood waxaa weeyaan cumradaas cidda loo hebeeya iskala iyo macaarigka aag wareegaysa ayaan ka hadli doonaa meel kale oon istaagi doona lama arko waxyaabaha soo oror waxay noqon doonaan alfaad yara kala duwan iyo axaadiis raggii wariyey marna ay noqonayaan muxuu ahaa saxaabi u noqoni marna saxaabi u noqoni oo laisku khilaafay riwaayadda mar zuhri laisku qabta iyo mar ay abu salm bin cbdiraxmaan ninka isku qabtaan intaas in la kala yara furdaamiyo intaas ma dhaafayso marka waxaa weeyaan waa calaa hada asaas casharka in sha allahu tabaaraka wa si fiican baan u socodsiin doonaa caawa waxyaaba badan oo soo baaqday ayaan eh, eh, inaan kabna isku dayeynaa marka sidaa ha loola socdo sharax badan ma jiri doono xadiid saddex kun todoba boqol iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai alay mt akbarna moxamed ibn cabdillah al sancani wahiqa qaala xadaana khaalid bn xaarad iljaym wahiqatu habt qaala xadaana shucba waa imaamkii can camr ibn dinaar hiqatu habt qaala samictu taawuusan yuxadis oo ka warramay can zayd bni thaabitin radia allahu taala arda can inabiy nabigeena uu ka sheegay calayhi الsalaatu wasalaam qaala nabigeen inuu yidhi alcumra wixii laiscumrisiiyey hiya iyada lilwaariثi cidda qofkaas la siiyey dhexlaysa iskale isaga way kasii gudbi isaga wuu yeelanayaa xoolihii ciddii isaga dhexlaysayna xoolihayga way yeelanayaan sidaa weeyaan cumraga marka iyo baab kitaab ka horeeyey waa isku nooco aad uma kala duuna xadiiska kun todoba boqol iyo kob iyo labaatanaad waa xadiid saxiix isnaad ah qaala alimaam nasai alay mt abarna camr bn cali falas wa iqatu xaafid qaala xadaثna abu dawud sulayman dawud طyaalisi wa iqatu xaafid halita fi axaadiiث qala xadaثna shucba qaala ahbaranii camr bn diinaar qaala samictu awusan ibnu kaysaan weeyaan yuxadid isagoo ka warrami can xujr xujr ibn qays alhamdani almadari madariy wa iqa can zayd ibni haabitin radi allahu taala ana rasu rasulka sal sl qal rsulkan wuxuu yidhi alcumra xoolaha la iscumrisiiyey lilwaarifi qofka wax dhexla oo qofkaas la cumrisiiye dhexla ayaa iskala weeyeen way u gudbaysaa ay tatacaddaa lilwaari qofka waxaa weye wax dhexla ayay u gudbi intay qofkii sii marto oo isaga uu ku dhaqmo isaga hadduu dhintana ciddii dhexlaysay ayay u gudbaysa ayuu nabig leh sala allahu calayhi waali wasalam xadiidka saddex kun toddoba boqol iyo laba qala imam nas abana mxamed bn cbdlahi bn yaziid wa iqatu can sufyaan ibn cuyeyna wa iqatu tabt can camr bn dinaar can taawus ibn kaysaan can xujar almadariy can zayd bn haabitin radi la ta an nebi sal slm qadaa wuxuu xukumay fi lcumra xoolaha lis cumrisiiyey amaba daatada iyo barta liis cumrisiiyey lilwaariثi ciddii dhexlaysay ayuu nabigan u xukumay sal slam qofkii uu qaadanaya ciddii muxuuaha isaga dhexlaysayna way la sii wareegaya markuu ka dhintay sidaa weya xadidka saddex kun todoba boqol iyo saddex iyo labaatanaad waa saxiixu lisnaad qaala alimamu nasai alay mt abarna moxamed bn cabdillahi bn yaziid ibn waahim alqurashi almuqri wahiqa qaala akhbaranii abi aabihina waxaa weeyaan cabdullahi ibn yaziid ibn waahim alqurashi almuqri wahiqa anahu isaga carada calaya wuxuu ii bandhigay anahu anahu shaniya carada calay wuxuu ii bandhigay macqal macql ibn cubayd aljazari oo saduuq yukhti ah can amr bn dinaar can xujr almadaniy can tawsiyay ugu jirtaa meeshaas taws ma ku jirtaa ma ku jirta taawuus waa maxduuf meeshaa kuma jiro qaybihii hore oon muxuu ah soo marnayna iyo qaybo dambe noo imaan doona insha allahu tacaala wuu ku jiraa taawuus can zayd bni haabitin radia allahu taala dah qala wuxu yhi zayd bn haabit qaala rasul rasulka wuxu yih sal slm man acmara qofkii cumrisiya ayan ay oo cumrigaagan ku siiye yihahdo hayan hay ama gaadiid ha noqdo amaba ha noqdo bar ama beer ha noqoto ama guri ha noqdo fa huwa isaga limacmarihi biai ayn bifatxi almiim yay u qoranta macmarihi mucmarihi ayaa idin qoran sooma limucmarihim idin qoran qof ay u qoranta ma jiraa marihi oo bifatxi miim ah waaya fahuwa isaga limarihi aw limucmarihi qofkii la cumrisiiyey ayaa iskale weeyaan maxyaahu intuu nool yahay oy nafta ku jirta iyo wamamaatahu markuu dhinta markuu dhinta isaga waxba ma yeelan lahay laakiin waxay u wareegaysaa sidii hore usoo marnay cidda dhexlaysay walaa turqibuu war xoolo dhimasho lala sugaa oo dhimasho isla korasho ah ha samaynina oo qofkan waxaa weye xoolaha waan ku siiyey haddii aad hortay dhimato anay iisoo laabanayaan haddii aad horta aad dhintona adaa iskale ha yeelina faman arqaba shayan qofkii xoolo iyo shay qofka dhimashadiisa ina lagu xiro ku bixiyo fa huwa isaga lisabiilihi jidkiisii caadiga ahaa oo la yaqaanay oo jaa-is ahayd ayaa la marinaa oo qofkaas aad tiri haddii aad hortay dhimato xoolihii anay isoo laabanayaan haddii aan hortaa dhintana xoolihii aday kuu dhinteen baabkaas baab soconaa ma sidii caadiga ahayd oo xoolahaas ninkaas la siiyey ayaa waxaa weeyaan ay u wareegeen cumraha iyo ruqbaha labadaba waxaa weeyaan waa min alcaadaat almawjuuda fi ljaahiliya waa jaahiligii waxyaabaha lagu dhaqmi jiray oo wax laisku siin jiray kamid ahayd marka sharciga habkii looga dhaqmaayey isaga ahaa waxaa weyaan oo xoolihii in la soo ceshto ahayd wuu xiray oo waxay noqotay marka xoolihii ciddii la siiyey hibe oo kale ayay noqotay weyaan noqosho inayna jirin xadii saddex kun todoba boqol iyo afar iyo labaatanaad qaala imam nas abarana waa saxiix weyaan akhbarana zakariya ibnu yaxya wa khayatu suna wa xaafid qala xadana zayd ibnu akhram zayd ibnu akhzam cafwan zayd ibnu akhzam aطaai wa iqatu xaafid qaala anbana ibnu shamid istiwai wa saduq rubama wahim qala xadaanii abi abis waa hisham istiwai waxaa weeyaan mucaad ibnu hisham somayn hisham istiwai ayaa dhalay mxuu ninka hore abi abisna waa hisham istiwai wa iqat habt rumiya biاlqadr can qataada ibn dacama sadusi اlbصri qala wuxuu yihi qataada xadaana camr bn dinaar can taws ibn kaysan an alxajuuriy xajuurigaas waxaa weeyaan ninka aan soo marnay waa xajr ibnu qays alhamdani ayaa xajuuri mararka qaar la yihahda weyaan can abdilah bn cabaasi radi allahu ta xabr اluma wa turjumaan اqur'aan can inabi nabig wuu ka sal sl nabigan wuxuu yidhi alcumraa cumrisiinta oo xoolo iyo bar iyo beer iyo wix la mid ah in qofka la cumrisiiyo jaa-izatun waa wax bannaan weeyaan waa bannaan wayna soconaysaa oo cumrisiintaas jaa-izatun bimacnaa naafidatun weyaan way fulaysaa waa sidii hore alruqba jaa-iza oo kalewa xadiis saddex kun todoba boqol iyo shan iyo labaatanaad qaala imam abarna haarun ibn moxamed ibn bakaar ibn bilhaab waa saduuq qaala xadaana abi aabihii waxaa weya mxamed ibnu bakaar ibnu bilaal waa saduq isna qaala xadaثna saciid wa ibnu bashiir alsdi wa xadiidkana waa saxiix suu ku noqday saxiixun bima qablahu wamaa bacdahu bima qablahu axaadiista hore ayuu saxiix ku noqonaya waxaa weeyaan bishawaahidihi nacam bishawaahidihi iyo mutaabacaadkii can taawuus ibn cabaasi radi allahu taala an nebi sal slm qal nabigan wuxuu yidhi ina alcumraa cumrisiinta xoonaa lsisiiyo jaaizatun ay naafidatun waa arin furaysa weyaan noqosho ma laha mutuunta marka caw aan marayno waa isleeyihiin saa loola socda xadii saddex kun todoba boqol iyo lix iyo labaatan waa saxiix ma taqadama xadiis soo hormarta ayuu saxiix ku noqonaya akhbarna moxamed ibnu xaatim ayuu imam nasaai aleyh raxmatullah wathiqa almarwazi wathiqa qaala xadathana xibaan ibnu muusa almarwazi wathiqa isna qaala anbana cbdullahi mubaarak waa imaamkii aad taqaaneen can moxamed ibnu isxaaq waa saaxibu siyar walmaghaazi imaamkii saduuq qaala xadathana makxuul makxuul الshami wathiqat faqiihun kaiir irsaal waana mashhuur can taawus ibni kaysan qala wuxuu yidhi batla wuu gooyey ay qaطca rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali waslm alcumraa cumrisiintii iyo wاruqba iyo dhimasho isla sugii xoolaha lagu bixinaayey labadaba nabigeenu waa gooye wuxuu ku gooyey annahaa jaa-iza inay soconayso oo cidda bixisa ay usoo laabanayn ayuu nabigeenu ku gooyey salى اllahu alayhi waalihi waslm baabka labaad dikru ikhtilaafi alfaadi naaqiliina qolyaha soo guuriyey ereyada iyo alfaadda ay ku soo guuriyeen iskhilaafa iskhilaafayn sheegitaan la sheego likhabari jaabirin jaabir bn cabdilaahi xadiidkiisa fi lcumra markuu cumrada ka hadlaayey cumrisiinta cumrada cadigeed ma waa cumrisiinti oo qofka cumrigiisa in xoolihii la siiyo markuu ka hadlayay raggii jaabir ibni cabdilaahi ka soo wariyey alfaadda iyo erayada ay xadiidka ku wariyeen inay kala duwan tahay kala duwnaantaas in laguu sheego ood barata ayuu baabkan u baab yahay wax xadii aho daciifa ah meeshaan kama muuqdaan laakiin wax kale ma ahn waxaa la rabaa inaad haddii xadiidkan lafdigan kugu yimaado aad ogaato inuu xadiidkan saxiix yahay hadduu lafdigan kale kugu yimaado inaad ogaato inuu xadiidkan lafdigo intaad maqash kadibna wixii ka soo hara aad tirahdo daaqadda laga tuuro taasaa lagu diidaya alimaam anasaa'i marka mucaalajo wuxuu ku samaynayaa iyo inuu kuu qeexa in xadiidka alfaad kala duwan uu ku imaaday alfaaddaasoo dhanna ay yihiin alfaad صaxiixna intaa weeyaan waana aad wax u badan qaala imam abarana xadiik xadiidka baabu dikri اkhtilaafi alfaad الnaaqilin khabri jaabirin fi اcumra xadiidka laba kun todoba boqol iyo saddex kun todoba boqol iyo toddoba iyo labaatanaad waa صaxiix qaala imam nas abarna amr al falas watiqat xaafid qala xadana abu dawuud sulayman dawud tayalisi waa taqaanaan qala xadana bastam ibn musa alcawdi waa iqa qaala xadaana malik ibnu dinaar an caa ibn abi rabax can jaabir bin cabdillahi radi allahu ta anuma ana rasul khaabahu u khudbayy nabigeena ala sl slam khudba ayuu la istaagay kadibna faqaala wuxuu yidhi alcumraa cumrisiinta xoolihii jaa-izatun ay naafidatun waa fulaysaa weyaan waa tig xadiidka laba kun todobasaddex kun todoba boqol iyo siddeed iyo labaatanaad waa saxiixun bimaa yaati axaadiis soo socota ayuu saxiix ku noqonaya ahbarana axmed ibn sulaymaan ruhawi iqa weyaan saa waxaa yidhi alimaam nasaai caleh raxmat ullah qaala anbana cubayd cubaydullah cubaydulahi ibn muusa alcabsi waa iqatu kaana yatashayac can israaiil israaiil ibn yunis israail ibn yunis ibnu isxaaq abi eh, eh, isxaaq isabici waa iqatu kulima fihi bilaa xuja can cabdilkariim ibn malik aljazri waa iqatu mutqin can caطa ibn abi rabax qaala wuxuu yidhi cطaanaha rasul lah waa mursal mujdan ikhtilaafkii alfaadi laisu khilaafay ka mid tahay qaarna waa mursal qaarna waxaa weeyaan waa mawsuul amutaصil qaarna waxaa wey alfaadi alcumra jaa-izatun qaarna man ucطiya shayئa xayaatahu fahuwa lahu xayaatahu wamamaat wamowtahu alfaadii waa kala duwan yihiin axaadiis qaarna waa mursal qaarna waa marfuuc ilى rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi waali waslm o mutasil waaya caطa wuxuu yihi qaala wuxuu yihi caطa ibn abi rabax naha rasul nabig al wuxuu diiy sal slm rasuulka alle can ilcumra cumrisiinti iyo waruqba iyo dhimasho isla sugi xooley lagu bixinaayey nabigeena wuu diiday calayhi الsalaatu wasalaam muxuu diidayaa kala diida waa habkii ay jaahiliga u adeegsan jireen oo ahayd in waxaa waya qofka markii cumrigiisa la siiy markuu dhinto xoolii inay soo laabtaan ay soo noqdaan haddii qofkii wax bixiyey hortii la dhinto oo ciddii la siiyey ay dhimatona in xoolihii ay soo noqdaan taas ayuu nabigeena diiday sal اllahu alayhi waalihi wasalam qultu waxaan idhi waman ruqba ruqbana maxay ahayd qaala wuxuu yidhi yaquulu rajulu ninka wuxuu dhihi lirajulin wuxuu dhihi ninka kale hiya laka xayaataka adiga ay ku sugnaatay daatan iyo gurigan xayaataka intaad noosha fain qultum fain facaltum haddii aad saad yeeshaan fahiya jaa'izatun ay fahiya naafidatu way socotay waa dhaqaaqday xadiis saddex kun todoba boqol iyo sagaal iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa akhbarana maxamed bin xasan canasi qala xadathana maxamed bin jacfar aqundar qala xadathana shucba waa imaamkii qala samictu qataada yuxadithu can ataa ibn abi rawax can jaabirin can nebi sal sl qala nabigen wuxuu yidhi alcumra cumrada jaa'izatun ay naafidatun wa jaa'iza xadiis saddex kun todoba boqol iyo soddonaad waa saxiix bima qabla xadiidka hore ayuu saxiix ku noqonaya akhbarana maxamed bin xaatim alqushayri miya ah, waa iqa qaala ambana xibaan maxamed bin xaatim almarosi miya mise waa qushayri ya iqo weeyaan lakin a nisbadiisi qaala mana xibaan ibn muusa almarwasi waa iqa maxamed ibn xatmin ware marwas qaala ambana cabdullahi mubaarak can cabdilmalik ibn abi sulayman acarzami wa saduuqu lahu awhaam can caطa bn abi rabax qal wuxu yhi caa kan waa mursal abujadan qaala rasul rasulka wuxu yh sal slm man ucطiya shay-an qofkii la siiya xayaatahu nooloshiisa fa huwa lahu isaga ayuu u xayaatahu noloshiisa iyo wamowtahu iyo dhimashadiisaba sidaa weyaan xadii saddex kun todoba boqol iyo ko iyo labaatanaad waa xadii saxiixa akhbarna moxamed cbdillahi bn yaziid wa iqa sufyaan ibn cuyeyna can jurayj malik bn cai jurayj wa iqatun rasul idlis can caa ibn rawax caطaa ibn abi rawax can jaabirin radi allahu canhu arda ana rasul rasulka sal slam qal rasulkan wuxuu yihi laa turqibu laa turqibu dhimasha la sug xoolaha bixinina ko walaa tucmiru cumrisiin xoolahana bixinina faman urqiba qofkii dhimasho la sug xoola lagu siiyo aw ucmira isla sug dhimasho isla sug aw ucmira ama la cumri siiyo shayin shay la cumri siiyo oo cumriga intaad noosha xoolaha adaa iskale la yidhahda ama waxaa fa huwa liwarahati cidda dhexlaysa iskale weeyaan ciddii la siiyey dhaxalkeeda ciddal ayaa dhexle haddii haddii qofku u dhinto waxaa su-aal imaan karta markoo la isweydiin karaa maniixada waxaan loo yaqaana ya qofka in irmaansiga xoolaha nool oo markii ay dhalaan eh, caanahooda intii caanaha ay ka guraan in la yidhaha hebelow adiga irmaansi aanan ku siiyey xoolahan maal hashaan ama loo muxuu ahaa sacan amaba eh, ridan ama neefka ariga in la yidhahdo maniixa la siiyo ama sidoo kale beer la yidhaha beerta niyo waa noo imaan doontaa ah musaaraca iyo waa noo imaan doontaa qaybo ka mid a ah. la yidhahdo beertan tacba oo tabaceeda iyo hawleha tacabkeeda hawleha ka shaqayso wixii ka soo baxan adaa iskala laakiin dhulkii anuu iyo hari iyo tan maxay kale yihiin ay ku kala duwan yihin maay ku kala duwan yihin tan tamliiga ku jira a axsanta tan waxaa wax ku jirta siisma tamliig waan ku milkisiiyey intaad noosha adaa iskala olaan intaad noosha ad milkigaaga wa waxay milkigaada ka baxayaan un markaad dhimato middan kale oo waxaa weeyaan qofka la siini inuu ka faa'iidaysto maniixada amaba irmaansiga wix la midka ah wax ishkaal laho weyn ma lahano xoolahaas inuu hebel leeyahay nin walba uu yaqaana laakiin waa qof muxuu ah wax la siiyey oo la cariyey cafwan la yidhi war waxaad yeelaysaa xoolahan waan ku caariyeyey amaba xoolahan waxaa weeyaan intaa ka faa'iideyso aray dhiso anaa iskala xoolihii laakiin nafcigoodii ka faa'iideyso sidaas weeyaan waaya xadiidka saddex kun toddoba boqol iyo soddonaad soo mise kow iyo soddonaad ya kow iyo soddonaad mise laba iyo soddonaad wa laba iyo soddonaad waan filaya xadiiska kun todoba boqol laba iyo soddonaad waa saxiix akhbarana isxaaq bn ibrahim alxandani qaala ambana cabdirazaq bn hamam sancani qaala ambana ibn jurayj can ataa qaala wuxuu yidhi cataa amba'ana xabiib ibn abi haabit ayaa noo warramay alasadi waa iqatun faqihun jaliil kaiiru irsaal watadliis can ibni cumar radi allahu taala anuma ana rasul rasulka sal sl rsulkan wuxuu yidhi laa cumraa cumrisiin oo kadibna lasoo noqsado ma jirto walaa ruqbaa dhimasho isla sugid oo qofkii la siiye xoolaha markuu dhinta lasoo noqsonayna ma jirto o faman ucmira shay qofkii shay la cumri siiyo aw irqibahu amaba dhimasho sug xoolo lagu siiyey fa lahu isaga iskale xayaatahu intuu nool yahay mamaatahu markuu dhinta saasuu nabig sal sl xadis saddex kun todoba boqol iyo saddex iyo saddexaad waa xadiis saxiix asna akhbarana cubaydullahi bn saciid asarqsi wa iqatun suniyin qaala xadaana moxamed ibn bakr alasdi wa yukhti qala akhbarnii caطاء ibn abi رbax can xabiib ibn abi haabit can ibni cumar radia allahu taala anhu walam yasmachu minhu kamuusan maqlin inuu ka maqlay inuusan ka maqlin xadiidka noo imaan doonaa waxa uu dhexi doonaa samictu isagoo lah waan ka maqlay marka walam yasmacudaas waa baab marka u baahan in dib loo fiiriy qaala wuxuu yihi cbdullahi bn cumar qaala rasul rasulka wuxu yh sal slm laa cumra cumrisiin oo kadib lasoo noqsado ma jirto walaa ruqba dhimash isla sugitaan oo qofkii la siiyey laga soo noqsado ma jirto duu muxuua hor dhinto faman ucmira shayan qofkii la cumri shay aw urqibahu amaba dhimasho isla sugid lagu siiyo fa huwa lahu isaga ay u xayaatahu intuu nool maata markuu dhinto weyaan xadiiska kun todoba boqol iyo afar iyo soddonaad waa saxiix akhbarana cabda cabdatu ibnu cabdiraxiim almarwsi waa saduq qaala abana wakic ibn jarax aru'aasi an yaziid ibn abi ziyaada alashjaci waa saduq ibn abiljacd weeyaane عن xبيب بن أبي ثابت قال سمعت بن cمر مجدا قال سمعت بن cمر hadلka hore mxuu ahaa وlم يسمعه minه ma soconi mye qaal mxuu ahaa يquل isagoo ayaan maqlay iبن cمر رaضي الlaه taعaلى عanهuma نahاa rasul nabg wuxuu diiday sل sلم عan الرقبة dhimaش isla sugidda oo lasoo نqsado xoolaha lagu bixiyo وaqala وxuu nabgeen sل sلم maن urqiba qofkii la siiyo ruqba dhimashiisla sugid xoolaha qofkii la siiyo fa huwa lahu isaga usugnaatay wayaan alfaada caawa waad <laughs> qof laqiifadii sanadkii iyo howlihii ayuu muxuu ahaa toosh ku hayaa oo daba socdaa oo kii mursalka ahaa kii mxuu ahaa mutasilka ama marfuuc ahaa kii waxaa weeyaan ay kala duwan yihiin mxuu ahaa musnad saxaabiga ay kala duwan yihiin kii alfaadis ay kala duwan tahay dhankaasu toosh u haystaa oo saasuu barbaaraya qofna waxaa weeyaan xugunkii iyo matniga xadiidka oore maqsuudka asalka ayuu ka rabaa inuu mxuu xugun iyo faa'iide ka qaato qofkii marka midaan dambe rabo caawa nafcigiisa aad uma badan <laughs> nafcigiisa caawa habeen dambe allahna gaarsiiyo habeen dambe allahna gaarsiiyo allahna waafajiye kheerka waa yahay qaala rasul aa wu sl laa cumra cumri oo waxaa weeyaan laiska noqsado ma jirto walaa ruqba dhimasho isla sugid oo kadibna xoolihii qofkii la siiyey hadduu dhinta laga soo noqsanay ma jirto faman cumira shayan qofkii la cumri sii shay aw uqibahu amaba dhimasho isla sugid wax lagu siiyo fa huwa isaga u lahu fahuwa xoolahaas lahu isaga usugnaad xayaatu inta noolya mamaata markuu dhinto qaala caطaan wuxuu yidhi huwa isaga lilaakhari kii kala iskala lilaakhari maxay tahay yani kii dambe oo muxuu ama liakhiir camal wa ninka la siiyey ayaa iskala weeyaan waxaa waarid ah lilaakhari haye macno kale oon saxiix kii dambe ama kii kale kii kale de wuxuu noqona ninki xoola la siiyey saas wa waay xadiid saddex kun todoba boqol iyo afar iyo soddonaad waa xadis saxiix akhbarna cabda cabdat bn cabdiraxiim almarasi waa saduq qaala abana wakic bn jarax can yaziid ibn ibn ziyad alashjaci waa saduq ibn abijacd weyaan can xabiib ibn abi haabit qaala samictu ibn cumar yaquul isagoo naha rasul la nabig wuxuu slam can ruqba wa wuxuu yihi man urqiba qofkii la cumri qofkii la eh, dhimasho sugid waxa lagu bixiy lagu siiya ruqba isla sugitaan oo dhimasho laisla sugo wax lagu siiyo fa huwa lahu isaga yuu sugnaa xadis saddex kun todoba boqol iyo shan iyo soddonaad waa saxiix akhbarana cmr بn cali فlas wa iqة xaفid qala xadثna abu caasim abu caasim ma taqana aلضaxaak ibn mkhlq الshaybani wa iqaة habt qala xadaثna iبn jurayj qala akhbaranii abu zubayr maxamed ibn muslim tdrus weyaan waa saduq yudlis anuu samica jaabiran hadduu samica marba yidhaahdo marka ninka la yidhaahdo abu zubayr baabkiisa wuxuu noqonaya baab aanan far la gelin karin lama taaban karo hadduu laakiin can uu yidhaahdo markaas mee ka wa laga hubin lahay qul isagoo ayaan maqlay qaala rasul rasulka wuxu sal sl man ucmira shay-an shay qofkii la cumri siiyo cumri ahaan loo siiyo cumrigiis intuu nool yahay fa huwa lahu isaga yu sugnaa intuu nool yahy wamaatahu markuu dhinto xadiiska kun todoba boqol iyo lix soddonaad waa saxiix akhbarani moxamed ibn ibrahim ibn sudran aladi waa saduq qaala can bishir ibn mufadal araqaashi waa iqatun tabtun caabid qaala hadana xajaaj ibnu abi cuhmaan asawaaf waa iqatun xaafid can abi zubayr muxamed ibn muslim tadrus qaala xadaana jaabir xadaana haduu yiasna meesha waa dhammaatay warkeeda qaala wuxuu yidhi jaabir qaala rasul rasulka wuxu sl slm yaa macshar alansaar war reer ansaareedow amsikuu calaykum war haysta amsikuu haysta calaykum korkiina wixiina haysta yacnii wuxuu la jeeda amwaalakum maalkiina haysta walaa tucmiruuha dadkii cumri ahaan ha u siinina oo intaad nooshahay cumrigaada leeda ha dhihina fainahu maxaa yeelay man fainahu man camara qofkii cumrisii shayin shay oo cumri ahaan qof u siiyo oo cumrigaada xoolahan adaala yidhaahdo fa inahu isaga liman ucmirahu qofkii la cumrisiiy ayuu usugnaaday xayaatahu noloshiisa iyo mamaatahu dhimashadiisa saasuu nabig sal allahu alayhi waaalihi wasalama marka reer ansaarad waxaad yeeleysaa ayagaa u badnaa hawsha ayada xoolihiinanimiyah iska haysto haddii saddex kun todoba boqol iyo todobai soddonaad waa saxiix akhbarna maxamed ibn cabdilcala sancani waa iqa xaafid qaala xadaana khaalid ibn xaadi rujaymi can hishaam dastawaa'i can abi zubayr can jaabirin ana rasul rasulka sal slam qal rasulkan wuxuu yihi amsikuu calaykum amwaalakum xoolihiina haystaay walaa tucmiruuhaa qof ha cumraysiinina faman ucmira shayan qofkii la cumraysiiyey wax un xayaatahu intuu nool yahay fahuwa lahu isaga ayuu usugnaaday shayga isaga la cumraysiiyey intuu nool yahay xayaatahu intuu nool yahay bacda mamaati markuu dhinta kadibe isaga askale weyaan xadii saddex kun todoba boqol iyo sideed iyo soddonaad waa saxiix akhbarna moxamed ibn cabdillah asancani qala xadana khalid xasan jaymi can daawuud ibn abi hind wahiqat mutqinin kaana yahimu fii aakhirih can abi zubayr can jaabirin radia allahu tacaala canhuma qala wuxu jaabir qaala rasul rasulka wuxu yh sal slm alruqba dhimasho isla suga si xoolihii qof uu qaato liman urqibaha qofkii dhimasho laisla suga wax lagu siiyey ayay usugnaatay weyaan ninkii muxuu ahaa aan dabisaslasugn oo haddii adiga hormartana adiga muxuu ahaa xoole ka soo laabanaya haddii aan ka hormarna xooli adaala baabkaas baab socona ma ahan xoolahaas ninkii loo carabaabay ayaa qaadanaa nabigeena ayaa saas bixiyey sala allahu calayh wala slm amarkaas xukunkaas riday xadii saddex kun todoba boqol iyo sagaal iyo soddonaad waa xadii saxiixa akhbarna cali bni xujr wa iqatun xaafid qaala xadaana hushaymi ibnu bashiir alwasiti sulami wa iqatun tabtun katiira tadis warsaal kafiy an daawuud bn abi hind can abi zubayr can jaabirin qala wuxu jabir bd lah radi lah ta ma qala rasu u sl sl acumra cumraysiintii xoolihii lascumraysiiyo jaa-izatun waxay u fuleysaa liahlihaa dadkii la siiyey u fuleysaa waruqba dhimashisla sugitaan xoolihii lagu bixina jaa-izatun waxay u fuleysaa o u mareysaa liahlihaa dadkii la siiyey sidaa weeyaan xadiidka amaba baabka saddexaad baabu dikri اkhtilaaf khilaafid sheegitaan la sheega ama iskhilaafitaan sheegitaan la sheego cala الzuhri imaam الzuhri laisku khilaafay fiihi fi اlcumraa xoolaha liscumrisiina markuu eh, warinayey alimaam maxamed ibn shaab الzuhri ruwaadda ka wariyey khilaafka ay isku khilaafeen habka loo wariyey ama habka ay u wariyeen caddayn la caddeeyo ayuu baabkan u baab yahay wax kale oo weyn meesha ma yeelaan khilaafka lagu sheega waxaa weeyaan mar ninka la yidhaahdo zuhri wuxuu ka wariyey curwa iyo abi salama can jaabir ay ka wariyeen marna waxaa weya wuxuu ka wariyey abi salama keligiis marna wuxuu ka wariyey curwo ayaaba muxuu ahaa meesha maba la marin ninka la yidhaahdo lama marin zuhri curwa can abiihi can cabdilahi bni zubayr halkaas ayaa lagala dhacay labadii horena waxay ahayeen can jaabir oo waxaa weeyaan halkaas ayaa lagala dhacay marna waxaa weeyaan ibnu shaabki laftirkiisii ayaa waxaa weeyaan eh, laftirkiisii ayaa abisalama ka wariyey jaabir inuu rasuulkeena ka wariyay alayh salat slam marka hawshaas eh, wax weyn oo ku jira malaha axaadiista aan soo marnay macaanideedii unbuu ka hadlayaa laakiin in ninka la yidhaahdo zuhri marna ay waxaa weeyaan can ariiqi abi salama bin cabdiraxmaan uu ka wariyey marna can ariiqi curwa eh, uu ka wariyey marna can ariiqihima ayagoo isla jira uu hal ka wada wariyey marna curwo laftirkiisa uu meesha uusan soo gelinba oo eh, eh, zuhri uusan soo gelin curwo can abihi can cabdillahi bni zubayr halkaas lagala dhacay horaan jaabir ay ahayd marka intaas ayuu imaamka shaari rabaa wax weyn meesha kuma jiraan insha allah tabarak wa tacala oonan ahayn inaan nabigeena ku sallayno calayhi salaa slaam raggaas muxuu ahaa akhyaarta ahna aan raxima allahu jamiica ruwaat xadii saddex kun todoba boqol iyo afartanaad waa xadii saxiixun bimabacdahu xadiid ka dambeeya saxiix ku noqonaya qaala imam nasai a abarna maxamed ibn khaalid asulmi wa iqa maxamuud ibn khaalid asulmi wa iqa qaala xadaana cumar ibn cabdilwaaxid asulmi wa iqa isna can awsaaci cabdiraxmaan camr awsaaci wa iqatun jaliil qaala xadaana ibn shaabi zuhri qaala بن عثمان القرشي وصدوق قال أنبانا بقية من الوليد بقية أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية وصدوق أها كثير التدريس عن ضعفاء رحمه الله ورحم جميع الرواة عن الأوزاعي عن الزهري can curwa can jaabir bn cabdilah radi allahu ta anuma qal jaabir zuhri marka ariiq aad ka warinaysa ma jeda curwa ayuu ka warinaya jaabir ayuu kasii warinaya qaala wuxuu yidhi jaabir bn cabdilah qaala rasul rasulka wuxu yh sal slm man umira qofkii la umrisiy umraa umrisiin xoolo haddii lagu siiyo fa huwa lahu isaga ay u sugnaatay walcaaqibi iyo cirabtiisa iyo ciddii isaga u dhalay waama dhexlaysa yariuhaa man yariuhu min caqibihi yariuha waxaa dhexlada cumradaas man duul ayaa dhexlay qof iyo dad yariuhu dhexla min caqibihi cirabtiisa ah iyo ciddii isaga dhexli lahayd ayaa dhexla weya xadii saddex kun toddoba boqol iyo kow iyo fartanaad waa xadii saxiix akbarna ciisa ibnu musaawir aljawhari waa saduuq qala xadaثna waliid ibn muslim alqurashi wa iqat kaثيr tadris wtaswiya qala xadaثna abu camr cabdiraxman ibn camr awsaaci weeyaan can shaab zuhri can abi salamatin cabdiraxman an jaabir bn abdillah radi allah ta qal jaabir qaala rasul rasulka wuxu yh sal slm alcumra cumrisiinta liman ay u sugnaatay cumiraha la cumrisiiyey hiya iyada lahu qofkii la cumrisiiyey ay u sugnaatay walicaqibihi cirabtiisa yariuha man yariuhu qof yariuha waxaa dhaxla man duul ayaa dhexla yariuhu ninkaas la cumrisiiyey dhaxlo oo min caqibi ciribtiisa weeyaan xadii saddex kun todoba boqol iyo laba iyo afartan waa saxiix akhbarana moxamed ibnu hishaam albaclabakiy alqurashi waa saduq qaala xadaana alwaliid ibn muslim alqurashi qaala xadaana alawsaaciy can azuhri can curwa wa abi salamata ibn cabdiraxmaan jaabir bn cabdillah radi a ta qa jaabir qaala rasul rasulka wuxu yuri sal slam alcumra cumrisiinti liman ay usugnaatay cumriha la cumrisiiyey hiya iyada lahu qofkaas la cumrisiiy usugnaatay walicaqibihi ciribtiisa yariuhaa waxaa dhaxla man qof yariuhu qofka dhaxla oo min caqibihi ciribtiisa ka mid ayaa dhaxla weeyaan xoolihii isaga aad shaqaystay ood lahaayey oo milkigiisa ahaa oo caadiga ahaa soo kama dhaxleen dadki waratadiisa ahaa haa xoolahan la cumrisiina waxaa weeyaan wax loo aabayeela qofku waa ku cumraysa markaad dhimato kadibna iisoo noqona warkaas ma jira ayagana waxaa lagu daraya xoolihii xalaashu lahaa oo waxad aha oo melkiga ahaa ayuu ayaa lagu dari sidaa weyaan waaya xadiidka saddex kun iyo lix boqol toddoba boqol ah xadiidka saddex kun toddoba boqol iyo saddex iyo afartanaad waa saxiix ulisnaad qaala alimaam nasai abarni moxamed bn cabdillaahi bn cabdiraxiim almuqri waa iqa qaala xadaana camr ibn abi salmة الdimشqi wa saduq lahu awham can abi cumar الصancani وxfs bn maysr alcuqayli wa iqaة rubama wahim can hishaam bni curwa can abihi can cabdillahi bni zubayr radia allahu tacala canhuma ana rasuula rasulka sal l slm qaala wuxuu yidhi rasuulkeenna ayumaa rajulin nin nin kaste ayumaa rajulin nin alla ninkii acmara cumrisiiyo rajula nin cumra cumrisiin oo hawshaas ku dhaqaaqa lahu ninkaa la cumrisiiye ay u sugnaatay cumradaas iyo marisiintaas iwaaqibi ciribtiisa fa hiya iyada ama rajula cumra cafwan aan ku noqdo ayumaa rajulin in la arko umir la cumrisiiyey amara ayumaa rajulin in la arko acmara cumrisiiyey rajulan cumra cumrisiin lahu isaga cumrisiiya iwaaqibi ciribtiisa cumrisiiya he fa hiya iyo xoolaad la cumrisiiyey lahu ninkaad la cumrisiiye ayaa u iyo waliman qof ay u sugnaatay yariu yariu waliman yariahu miyaa idin qoran iyo waliman ay u sugnaatay yariuhu dhala yariuhu dhaxlo oo min caqibihi ciribtiisa mhm. fahiya lahu waliman yariahu min caqibihi mawruhatun aggu wada sheek ya magodaya sida saxtasaa goditaanka waa ahy yariuhu yariuhu yariahu maxaad ku nasbinaysaan yariu an yaria meesha de muxuu ahaa nawaasibina ma taalo sidoo kalena jawaasimina meesha ma taalo munaasib hada ayaa imaan lahayd yariahu marka waa lagu nabiy hadda miyaa idin muuqda ikhwaana mucalihi marka goditaan kula booda hal mar rig hala saara o man umira qofki la cumraysiiyo ayuma mhm. rajulin nin alla ninkii acmara cumraysiiye rajula nin cumra cumraysiin lahu isaga cumraysiiyey walicaqibihi ciribtiisa fahiya iyada lahu isaga usugnaatay waliman qof ay usugnaatay duul yariuhu dhaxlo oo min caqibihi ciribtiisa ah mawruuatun hiya mawruuatun saas bay ku rontaan ilaya mm-hmm. mawruuatun saasoo idinma qorno hiya mawruuatun Ah, bal aan dhan kale rogno marka fahiya iyada usugna fahiya iyada lahu isagay usugnaatay fahiya iyada mawruuatun fahiya iyada mawruuatun waa loo dhaxlaya ama uu dhaxlayaa fahiya iyada mawruuatun mid u dhaxlay noqonaysaa la dhaxashiyo lahu isaga fahiya iyada mawruuatun mid mawruuatun mid la dhaxashay lahu isaga iyo waliman qof yariahu waliman yariuhu waa isku ari ma laha horay aadna iyo gadaal aadnaaba meeshan yariahu <laughs> wax loomaayo wallahu aclam fahiya iyada lahu isaga usugnaatay waliman qof yariuhu dhaxla oo min caqibi ciribtiisa mawruuatun hiya mawruuatun md weyaan iyo afar iyo afartanaad abarna qtayb bn saciid qala xadana lid bn sacd msri an mishab zuhri an abi salmt abdiaman an jabir bd lah radi a qa jabir bdlah samictu rasu rasulka ayan ka maqla sal sl ql isagoo man amara rajulan qofkii man amara qofka cumrisiiya rajula nin cumra wax mxuu ah liscumrisiiyo oo xoolaa lahu isaga walcaaqibi iyo ribtiisa faqad qaطaca wuxuu jiray jaray maxaa idiin qoran qowlahu goda axsanta faqad qaaca qowluhuwa qowluhu ha qowlahdaas ma aha goditaan kulabooda iyadana faqad qaطaca wuxuu jaray qowluhu ereygaas iyo hadalkiisaas wuxuu jiray xaqahu ayuu jiray qaacadaas faacilkeeda waa qowluhu xaqahuna waxaa weeyaan waa mafcuulkii faqad qaطca wuxuu jaray qowluhu qowlkiisi xaqahu ayuu jaray wahiya iyada liman ucmira qofkii la cumrisiiya iyo walicaqibihi iyo ciddii ciribtiisa dhexlaysay ayay u sugnaatay xadis saddex kun todoba boqol iyo shan iyo afartan waa saxiix akhbarana moxamed ibn salmat almuraadi wa tiqatu dabt waalxaaris ibn miskiin qiraatan caleyhi wa ana asmac xaaris ibn miskiin waa taqaanaan qisadiisi amaa tilmaamteen iqatu dabt waa si aanan toos ahayn ayuu imaam anasaa'i sheekhu u ahaa raxima allahu aljamiic can ibn qasim cabdiraxman qasim alcutaqi waa saaxib imaam malik imaam malik ayuu ninkaas weligiis daa'imay ibn qasim waa macruuf waa tilmiidkiisa mulaaزimka لذalika xataa madhabka maalikiyada eh, ibناqasim cbdiرaحman اqasim waxaa weya waa ragga eh, imaam malik loo ictimaada eh, aqwaashiisa iyo wuxuu ka soo naqliyo an malik ibn anas ibn abd hijra an shaabi zuhri an slawat cbdiرaحman can jaabi bn cbdالlah radi aلlahu taala an rasul rasul sl sl rasulkan wuxuu yihi ayuma rajulin nin alla ninkii umira la cumrisiy cumra cumrisiin lahu isagoo alcaaqibi ciribtiisa fainaha fainaha iyada liladii kii ay u sugnaatay yucطaaha la siiyo laa tarjicu uma laabato ila ladii kii acطaaha bixiyey liannahu maxaa yeelay acطaa wuxuu bixiyey caطaa'an siisma waqacat fiihi اlmawaariid ay dhaxashi ku dhacday khalaas xoolahan uu bixiyey toos waaba ka wareegtay ninkan milkigiisa ay gashay hadday ninkan milkiisa gashana waxaa maalinta u dhinto toos waxaa weeyaan dhaxalkii ayay u gelaysaa marka baab hadda laga soo noqon kara ma ahan weyaan sabaqa sayf اlcadl xadis kun todoba boqol iyo lix iyo afartanaad waa xadis saxiix akhbarna cimraan ibn bakar alkilaaci waa iqa qaala xadaثana abulyamaan alxakm ibn naafici albahraani waa iqatu tabt qaala xadaثana shucayba ibn abi xamزة اlqurashi waa iqatu caabid can zuhri qaala xadaثanii abu slmt cabdiraxmaan ana jaabiran ibn cabdilahi radia allahu tacala canhuma waxaa nasiib weyn noo ah ma taqaanaan raggan aan la nool lahay oon la soconna waxaa madax u ah una sareey waa annaga asxaabta aan nahay nabigeena sal allahu calayhi waali wasalam habeen kasta nebi maxameda meel la fadhinaa waxaan kula fadhinaa biquluubina wa biqowlihi yaa dhegahanaga waxaa ku dhacaa qowlkiisi qalbiganagana waa la jira markuu halkaas saxaabada u warramay u sheekaynayey odosha u sheegayey madiinata rasuulilahi maruu jooga maruu khasawaad ku jira maruu xataa maka jooga maruu cize iyo muxuu ahaa awood u yeeshay mar mudaarad u ahayo nabigeena sal slam uu la bursanayey mar islaamka muxuu ahaa yani xaalada marka taqriiban axaadiista nabigeena noolaashadeeda fawaaid aan la koobi karin ayuu qofka rabbiga ka siina subxaana wa tacaala marka raggaas akhyaarta ah yacni inaad qofka la noolaado waa nicmo aada weyn xaqiiqatan oo fadli ilaahay in yar dadka uu siiyo khaasatan qofkii yani khiyaalkiisa iyo dareenkiisa halkaas uu aado oo wax inaba cadihin jaabir bin oo kale waxaad xasuusanaysaa dhowr qadiyadood oo kale dadaran oo kaba soo qaad markuu nabigeena sal alla alay slam iyo saxaabadiisii uu ka fujiyey maray ku taagnayd insaxa tacbiir luqada casriga dhallinyarada maray ku taagnayd maxaa ku taagnaani gaajo iyo rafaad ay xaalad adag ay ku jireen jaabir bn cabdillaahi oo markii inta iscelin waayey orday dow dow dow dow dow islaanta u tagay waxaan la fiirsan karin maanta aan soo arkay nabigeena sal l slam oo intaasoo dhaga xalosha ay u saaranta ayaan arkay xaaladii oo isagoo marka muxuu ahaa waxarti gawrici oo mxu waliba si yani xamaas iyo ay ku jirta isagoo muxuu ahaa eh, qamadigi iyo wixii isku aadini isagoo soo ordi nabi allo balna keen hal mar muxuu ahaa yani lah isagoo muxuu aha nabigan uu dhawaaqo leeya warya wardadow jaabira martiqaad idiin sameeyey markaasaa muxuu ahaa naxdin intuu la kala wareegay orod u isdayni islaantina ay soo dardaarmisay xaaskiisa radia allahu taala anhu anha kadibna oo raggii hor orda markaas bika waa bika ay dhagaxtuur afka ay ku bilaabaysa markaas ila nabigu aan u sheegay ayadna ay leedahay haddii nabiga aad u sheegto xaalada aad ogsoonyi dhib ma lahan yani xaaladaas aad ag istaagi xadiidkii markii dheeraa oo kitaab alxaj oon qaybo badana ka soo marnay iyo nabigeena sal xajat rasulillah sl isagoo ka warrami ayaad ag istaagi oo muxuu ahaa nabigeena meeshuu istaagay ag istaagi oo muxuu ahaa meeshuu dhagax tuurtay haakada ayaad ag istaagi waxaad eegeysaa isaga oo waxaa weeyaan wiil dhallinyaro ah oo shaab ah oo islaan aad ugu weyn isaga oo hooyadii ma mxuu ahaa eedadii la qayra guursaday oo walaalihiis ugu dhimirna arrinta iyada oo asaga mxua boodboodkiisi iyo hawlihiisii xagga dhigay yacni jawaanibtaas markaad aragto waad la yaabi marka waxaan kala jeedaa saxaabi kasta markaad maraysa qisada iyo diintan intuu usoo huray intuu usoo maray iyo xaaladda ama shahaado uu ku gaaray ama wamaa ilaa daalika qofka muminka waxaa muhiim inuu aad u dareemo inuu ilaahay kugu karaamay subxaana wa tacaala inaad maanta wixii ayaga ahaa dhiig iyo rafaad iyo dhibaato iyo baahi iyo colaad iyo baqdin iyo dhib ay ku mareen iyo dhulkoodii oo laga qaadayo muxuu ay qaxootiyoobeen maanta si qabooban oon dhib lahayn oo gogol korkeed iyo muxuu aha qabow korkii iyo nicmo iyo nal korkeed iyo wamaa ilaa daalika xitaa xilligaas nalkan hadda ilahay u dhasay subxana wa tacala maafi ma jir walaa gobashaan ma jir masjidka nabigana sal l slam oy wax ku baran jireen oo salaada subax iyo salaada duhur iyo salaada maqrib iyo salaada cisho iyo salaada casr iyo salaada maqrib iyo salaada cisho hal maan uu nabiga taagnaa jirta alai sla slam oo intaas uu muxuu aha markii salaadda uu ka baxaba uu istaagay markuu salaad ka baxaba uu istaagay markuu salaad ka baxaba uu istaagay markaasaa maa kaana wamaa yakuun uu nabigeena ka warramay saxabada sheegan sal slam aclamuna axfaduna ninka nooga cilmi badnaa uu ahaa ninka nooga xifdiga badan masquul la'aada iyo waxaa weeyaan meel eh, weyse ahoo cajaa'ib badan iyo adduunkan maaraf walaa gobashaan ma taalla quruurax ayaa meesha yeela oo qofka xataa madaxuusan dhigi karin oo qabowga kuleelka iyo dhan walba muxuu ahan marka waxaan kala jeedaa nicmadaas iyada mararka qaar qofka inuu yara dib yara milicsado qalbigiisa uu xagga yara aadiyo ikhwaani waa laga maarmaan haddii kale nicmada lama garan karo xamdigeeda ayaa yaraani alxamdu lilahi aladii hadana lihada wama kuna linahtadiya lowla an hadana allah alxamdu lilah uma alxamdu lilah waayo xadiidka jaabir ayaa wariyey radia allahu taala arda ana rasul rasulka sal allahu alayhi waaalihi wasalam rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam xadiidka saddex kun todoba boqol iyo afartan iyo lix waa kii cimraan ibn bakar soo ma ana jaabira ana jaabir bn cabdillahi radia allahu tacala anhuma ana rasul rasul sl slm ana jabir bn cabdillahi akbar wuxuu sheegay ana rasul rasul sl l slm qadaa inuu xukumay annahu shaniye man acmara qofkii cumri siiye rajulan nin cumra cumri siin lahu isaga walicaqibihi isagai ciribtiisa fainahaa cumrisiinti xoolihii liscumrisiiyey liladii qofkii u sugnaatay oo qaadani oo melkini oo la wareegi cumri ahaa la cumrisiiyey yariuhaa wuxuu ka dhexlayaa yariuhaa min saaxibiha yariuhaa waxaa dhexlaya min saaxibihaa saaxibkeedii alladii kii acطaaha meeshaan ishkaal baa ka yimid meeshaan ishkaal baa ka yimid yariuhaa saaxiba dakhiirat cuqbaana far muusan saarin wax far uhu saaray lama arko sindi iyo raggiisana waxba ma ayna taabanin marka yariuhaa min saaxibiha aladii acطaaha maa waqaca min mawaariiث اllaahi wa xaqihi cibaaradan cibaaro ka duwan qof ay qoranta ma joogaa meesha ama kitaab ay ku qoranta ma haysaan marka waxay noqonaysaa luqluuq in la galo oo waxaa weeyaan <laughs> mararka qaar moog tahay daahirka sida muuqata mararka qaar aad ka yar leexanayo si macaanida ay isu waafaqaan axaadiistan aan soo marnay macaanadoodii kan hadda hadda aan yacni aan sidii aan kuwana aan oo tafsiirka caadigo hadda daahir ka muuqda aan marin aan marin haddii ay noqoto waxaa is mararka qaar amaad waxa ay siyaara daba maraan yariuhaa waxaa dhaxla min saaxibihaa saaxibkeed waxaa ka dhaxla alladii kaasoo acطaahaa uu siiyey maa waqaca wixii dhacay min mawaariiث illaahi dhaxalsiinta ilaahay iyo wa xaqihi xaqiisa yariuhaa min saaxibiha alladii acطaahaa maa waqaca min mawaariiث illaahi wa xaqihi aye tala keena sheknuur iyo tiimkii awe talaa la keena bash ba isku taagan tahay ya ya yariuhaa min saaxibi aladii acaaha yariuhaa mantewa adigaa ka keeni ka soo rid arkayo waa fiican tahay haye yariuhaa man yariuhaa min صaaxibiha اladii acطaa yariuhaa waxaa dhaxli yariuhaa min saaxibi aladii acطaaha meeshaan waa meel cibaaro mushkil ah xaqiiqatan cibaarada cibaaro mushkil wa muhimadda meesha ku jirta waxaa weeyaan iyo m laga hadlo ka ka macno ahaan ciddii xoolahan la siiyey ayaa waxaa weeyaan uu ninkii ka dhexla dhe dhexli lahaa maa waqaca hmm, adigana isku day aye fadal yariuhaa min saaxibi aladii acطaaha kadhada ma dhaxalay noqoni marke <laughs> horta hadalkaaga uga ror inta hadda muxuu aha taqriiban kaasa laakiin dhaxal wa la dhihi karaba ya saas miya bes habeenna ma warkaan oo cad oon lalaab lahayn haddaad keeni weyd waa iska tegi <laughs> labadaba aadi mid aad aadisa daawon oran adi ama mawsuulo ka dhiba ama naafiye kanam ha maqsuudka hadda uu ka hor imaan haddi saan aan u fasirno maqsuudkii xataa lama gaari karo fiiri yariuhaa min saaxibiha alladii acطaaha intaas horta waa istaagtay in kasta oo faasila manquuta oo meesha u geliyo labada hadal waa iska ratimayaan soo ma jeedaan faasila manquuta haddii aad aragto tacliil baa ka dambayna istidraak baa ka dambayna markii aad mxuu haddii aad لأنa faasilada manquudka cadaynaysa ha naعam yariثuhaa min صaaxibiha اladي أعطaaha maa waqaca لأجli ma waqaca min waariث الlahi وaxaqihi yariثuhaa min صaaxibiha اladي أعطaaha haye waa inoo habeen dambe adigaa laga raba xadii saddex kun todoba boqol iyo toddoba iyo afartanaad naam xadii saddex kun todoba boqol iyo toddoba iyo afartanaad waa xadii صaxiix akbarna moxamed ibn cabdilaahi ibn cabdilxakam almisri waa iqa can ibna abi fudayk ibn abi fudayk moxamed ismaciil ibn abi fudayk waa saduuq fudayk qaala xadaثana ibn abi dib moxamed ibn abdiraحman ibn abi dib waa iqat faqih faadil can abi can ibni shihaab can abi salamata can jaabir bn cabdilah radi allahu tacala canhuma ana rasul rasulka salى اllahu alayh ali wslam qadaa wuxuu xukumay fii man qof ucmira la cumrisi cumra xoolo cumrisiina lahu isaga walcaaqibihi iyo ciribtiisa fa hiya iyada lahu isaga batlatun waa milkun waajib waa wa mxuu ahaa u hantay u yeeshay oo weliba waajib ah oo dhacay weeyaan batlada waa wax yacni qofka isaga uu leeyahay oo cid uga daba iman karta maqtuuc weeyaan laa yajuusu uma bannaan lilmucطii qofka bixiyey minha iyada sharطun inuu shardi xirto uguma bannaano walaa unya inuu wax ka soo reebto istitna uma bannaano beertaad ayaan waxaa weya ku cumri siiyey adiga iyo ciribtaada hadduu yidhaahdo shardi kalood xihan kara lama arko wuxuu ka soo reeban kara lama arko weyaan qaala abu salamata ibn cabdiraxmaan wuxuu yidhi liannahu maxaa yeelay liannahu isagii acطaa wuxuu bihi caطaa'an siisma waqacat fiihi اlmawaariiث dhaxalkii ay ku dhacday oo gudubtay weeyaan faqaacat ilmawaari faqaacat ilmawaariid mawaariidta iyo dhaxalkii waxay jartay sharطahu shardigiisii xadiid saddex kun todoba boqol iyo sideed iyo afartanaad akhbarana daawuud ibnu sulaymaan abu daawuud sulaymaan ibn sayfi alxaraani waa iqa qaala xadaثanii xaqu ibn ibraahim ibnu sacd ibn ibraahim ibn cabdiraxman ibn cawf wa iqaة faadil qaala xadaثana abi wa iqaة xuja can saalix ibn kaysani almadani wa iqaة tabt faqih can ibn shahab zuhri ana aba slmt bn cbdiرaحman akbarahu can jaabir bn cbd lah radi allahu taala an rasul sl sl rasulka wuxuu yihi ayuma rajulin nin la arko camra cumrisiin rajulan cumra cumrisiin lahu isaga walcaaqibihi qaala wuxuu yihi qad acaytukaha qad acطaytukaha waan ku siiyey caaytu waan siiyey ka caaytuka waan ku siiyey ha iyada iyo wacaqibaka cirabtaada ayaan siiyey hadduu yidhaahdo maa baqiya minkum axadun qof intuu baaqi idinka yahay haduu saa yidhahdo fa inaha iyada liman uctiha qofka la siiyey ay u sugnaatay wa inaha iyada laa tarjicu uma soo laabata ilaa saaxibiha saaxibkeedii min ajli annahu acطaaha maxaa yeelay siisma uu siiyey awgeed caطaa'an siisma waqacat fiihi اlmawaariiث dhaxalkii ay ku dullacday xadid saddex kun todoba boqol iyo sagaal iyo afartanaad waa xadid saxiix akhbarna moxamed ibn cabdillahi ibn yaziid alqurashi almuqri waa iqa qala xadaثna abi abisin wa iqaة faadil alqurashi almuqri wa asna qala xadaثna saciid ibna abi ayuub miqlaas ayaa la yihahdaa alkhuzaaci wa iqaة tabt qala xadaثani yaziid ibn abi xabiib alasdi wa iqaة fiqhin kana yursil can mishaabi zuhri can abi salmt cbdiرaحman ja bn cbd lah radi allah ta an rasul sal slm qaضىa wuxuu xukm bاlcumra cumrisiin ayuu xukumay an yahaba rajulu qofka inuu uhibeeyo lirajuli qofki kale u hibeeyo walicaqibihi ciribtiisa alhibata hibi uu hibeeyo uu siiyo wayastani uu soo reebto in xadaa bika xadaun haddii ay adiga dhacdo kugu dhacdo dhimasho oo kale iwa bicaqibika iyo cirabtaadii adiga ku dhexli leed haddii ay aad tagtaan fa huwa xoolahaas aan ku cumrisiiyey ilaya ana isoo loobanaan iyo walicaqibi cirabtayda inahaa iyada liman uciyahaa cidi la siiyey ee iskale walicaqibi cirabtiisa soo noqoshadaas dambe istinaas waxba kama jiraan weyaan baabu dikri ikhtilaafi yaxya ibn abi kaiir ninkaas yaxya ibn abi kaiir oo taqaanaan igu moxamed ibn camr labadaa nin khilaaf ay isku khilaafeen sheegitaan la sheegay calaa abi salmt ibn cabdiraxmaan abi salm ibn cabdiraxmaan fiihi xadiidkan muxuu ahaa alcumra ka sheekayna habka isugu khilaafeen cadayn la cadeyn hab kale maahan waxaa weeyaan marna musnad abi hurayra jaabir oo caadigeedoo naqaanay ayaa mid uu ka dhigay midna wuxuu ka dhigay musnad abi hurayra intaa weeyaan labadan wax ishkaalo ku sugan ma lahan waxaa dhici karto in waxaa weeyaan kana uu ariiqan ku wari kana ariiqan uu ku wari xadii saddex kun toddoba boqol iyo kontonaad waa xadii saxiix akhbarna maxamed bin abdillah sanani wahiqa xaafid qala xadaana khaalid bn xaafid jaymi qala xadaana hisham dastawaayi qala xadaana yaxmed abi kaiir qala xadaani abu salamatin abdiran qala samictu jabir abdillahi yaquul radia allahu tacala canhuma qaala rasuulu llahi sal l slem alcumra cumrisiintii liman ay usagnat wiibaad lahu loo hibay xadii saddex kun todoba boqol kow iyo kontonaad waa saxiix akhbarana yaxya ibnu durust alqurashi waa iqa durusta weeyaan qala xadaana abu ismaaciil ibrahim ibn cabdilmalik albasri waa saduuqun fii xifdi shay qala xadana yaxya bn abi kaiir ana waa snt bdiran data an jabir abdillah radi a ana nabiy lah sal sl qal nabigen wuxuu yidhi alcumra cumrada liman hibeedl qofku la hibeeyey ay usugnaat weyn cumrada caadigeedu la tagay maahane waa cumraysiintii xoolaha xadiiska kun todoba boqol iyo labaiy kontonaad waa xasanu saxiix ahbarna cali bn xujir wa iqatun xafid qala anbana ismaaciil bn jacfar ibn abi kaiir alansari wa iqatun tabt an muxamed muxamed ibnu camr ibnu calqama ibnu waqaas leyti weyaan waa ninkii hadda aan lehenay wa moxamed ibn camr saduuqun lahu awhaam can abi salamti cabdiraxmaan can abi hurayra radia allahu tacala canhuma ana rasul sl sl slm qala rasulka wuxu la cumra cumrisiin oo la noqsado ma jirta faman ucmira shayan qofkii la cumrisiiy shay fahuwa lahu isaga ayaa iskale wey xadis saddex kun todoba boqol iyo saddex kontonaad wa xasanu saxiix akhbarna isxaq ibn ibrahim qala xaddaثna ciisa ibn yunis ibn abi isxaq isabic wa iqat mamuun wa cabda ibn sulayman akilaabi وثقة ثبت قال xdثna محمد بن cمر بن علقمة بن qاs leyثي weyaan qال xadثna xadana abu slmt bdiaman abi hurayraa an rasul q man umira qofki la umrsiy hayan hay la umraysay fahulo isaga sugnaatay xadis saddex kun todoba boqol iyo afari kontonaad saxiix weyaan akhbarna moxamed ibn muhana anasi qaala xadana moxamed jacfar waqundar qaala xadana shucba imamka can qataada can nadr ibn anas ibn malik alansaari wathiqa can bashiir ibnu nahik asadusi wathiqatu can abi hurayrata radia allahu tacala an arda an nebi sl sl qal nabiga nuxin cumra xoolaha lays cumraysay jaa-izatun ay naafidatu waa fulaysaa weyaan xadiis saddex kun todoba boqol iyo konton iyo شhanaad una dambeya cashirkeen caw insha اllah tbarak wa taala abarna mxamed bn ث qal mucaadi bn hisham ayaa sheekeeyey ama sheegay can shureyx shureyx ibn xaari alqaadi oo mukhadram iqatun qaarna waxay yihahdeen waxaa weeyaan shureyx alqaadi wuxuu ahaa qaadi wuxuu ahaa saxaabi qala wuxu yhi qadaa nabiy llahi nabig alle wuxuu xukumay sala allahu calayhi waali wasalam ana alcumra xoolaha laiscumrisiiyo jaa-izatun ay naafidatun ay fulaysa ayuu nabigeenna xukumay sala allahu calayhi waali wasalam qaala qataada wuxuu yidhi oo ruwaadii xadiis ka mid ah oo waxaa weeyaan maxamed siriin ka wariyey qultu waxaan ihi xadaanii moxamed ibnu nadr ibnu anas ayaa ii warramay can bashiir ibnu nahik ayuu iga warramay can abi hurayrata ayuu iga warramay radia allahu tacaala canhu arda ana nabiy lahi nabig sl sl qaala inuu nabigeena yidhi alcumra cumraysiinta jaaizatun ay naafidatu waa fulaysaa weyaan qaala qataada qataada mar labaad soo laabtay ibnu ducaama saduusi basri wa qultu waxaan idhi kaana xasan xasan ibn abilxasan basri wuxuu ahaa yaquulu mid yihah acumra cumrisiinta jaaizatu waa banaanta weyaan waa qodob labaad tan saddexaad qaala qataada wuxuu yidhi faqaala zuhri moxamed ibnu shahaab zuhri ayaa wuxuu yidhi inama alcumra xoolaha in laiscumrisiiyo inama alcumra cumrisiinta idaa ucmira haddii la cumrisiiyey caqibuhu iyo qofkaas la cumrisiiyey ciribtiisana looga daro oo muxuu ahaa wixii dhexli lahay ah, min bacdihi arinta ayada ah inama alcumra idaa ucmira wacaqibuhu min bacdihi inama alcumra cumrisiinta yani soconaysa oo jaaizada oo dhaqaaqaysa oonan soo noqonayni qofkii cumrisiiyey aan kusoo noqonaynin waxaa weeyaan idaa cumira qofka haddii la cumrisiiye yucaqibuhu min bacdihi iyo ciribtiisa oo ciddii isaga dhexleed iyo isagaa laiskugu dara acmartuka wacaqibaka inuu yidhaahdo hadalkood hadduu saa yidhaahdo way soconaysaa weeyaan hadalkaas yaa dhihi marka ibn shaab zuhri ayaa dhihi fain lam yajcal caqibahu min bacdihi hadduusan yeelin oos cirabtiis u raacinin kaana liladii yajcalu sharahu kaana waaa muxuu usugnaada waxaa u ahaadaa liladii ki yajcalu sharahu shardigiisa oo wii shari u irta hadduusan ku darin oo ninka u ninka u dhintana waa soo noqonay hadalkaas ayuu marka yara agbar marahaya la socda qaala qataada wuxuu yihi wasu'ila caaa ibn abi rabax ayaa la weydiiyey marka caaa ibn abi rabax ayaa la weydiiyey arrinka isaga aha faqala wuxuu yihi xadaanii jaabir bn cabdillahi muxuu ii warramay ana rasul s sal allahu alayhi waali waslm qala rasulka inu yihi acumra cumrisiinta jaaizatu ay naafidatu way fulaysaa weyaan qaala qataada wuxuu yihi faqaala zuhr wuxuu yidhi kaana alkhulafaau marka meesha yaa isku dhegan mujadan waa zuhri iyo caaa axaadiista roo zuhri uu warinaya marka inta caaa iyo asagay kala bixin ka hor ay ahayd la socda oo kan ayaa horeeyey axaadiistii hore waxaa weeyaan markay kala bixeen kadib waa dhacfon markay isaga caaa kala bixeen kadib weyaan lianna eh, muxuu aha isagaa warin mxuu cumrihii saas u warinaya weyaan faqaala zuhr wuxuu yidhi inkastoo axaadiis badan ay ku jirtay walicaqibi ay ugu jirtay zuhri kuu wariyey faqaala zuhr wuxuu yidhi kaana alkhulafaau raggii khulafaa lmuslimiin oo khaliifa raggii khulafada muslimiinta ahaa oo madaxda muslimiinta waxay ahayn laa yaqduuna bi hada ma xukumi jirin oo haddii qofka la cumrisiiyo oo cirabtiisa muxuu ahaa loo raacin waayo may dhe may jirin qofkii oo qof kale u celin jireen saas hadal saasuu yidhi weyaan qaala caaan wuxuu yidhi qadaa bihi cabdilmalik ibnu marwaan cabdimalik ibn marwan oo taqaana oo khaliifa muslimiin ahaa ayaa warkan aad sheegaysa war ka duwan xukumay weeyaan marka axaadiista waxaan qaadanaynaa qofka haddii marba qofka uu cumri siiyo ood yidhaaha laka waxaan waan ku cumri siiyey khalaas qunooshadan ma taal weyaan hada wallah aclam sal allah wasl abdil rasul mustafa